العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله, رحمه الله تعالى واعلم أن من الشبه الباطلة التي يريدها المعتقدون في الأموات أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية لأنهم إنما يعتقدون في الأولياء والصالحين وأولئك اعتقدوا في الأوثان والشياطين shubahaadkii ay ku andacoonayeen nimankii ilaahay khayrkii baryahay ama caabudahayey buu sheekhuu weli waday wuxuuna yidhi waclam waxaad ogaataa anna min ashubahi shubhooyinka ama waxyaabaha lagu andacoodo waxaa kamida mid ah albaatilati ee bilaashka ah allatii shubahaasoo yuuriduha ay keenaan ay soo arooriyaan almuctaqiduuna kuwa aaminsan fi lamwaati dadka dhintay inay waxtarahayaan annahum ayagu inay yihiin bay sheegaan annahum ayagu laysuu kalmushrikiin mushrikiintoo kale ma nihin bay leeyihiin oo min ahli jaahiliya qolihii jaahiliyada u saaxiibka ee carabeed oo kale ma nihin maxaa yeelay liannahum ahlujaahiliya eh, liannahum ayagu kuwan hadda islaamka sheeganaya innamaa yactaqiduuna fi lwlaa'i wasaalixiin waxay dhaheen waxaa noo dhexeeya faariq mu'ahir ah oo xukumka kala bedelahaya faariqana waxaa weeye annagu culummo iyo awliyo iyo saalixiin ayaan barinaa oon aayar ku halqabsannaa eh, carabna geede iyo dhagaxyaan iyo dhir bay caabudhayeen yay ku halqabsanhayeen لأnnaهum inamaa yctaqiduuna fi اlawliyaaءi والصaalixiin وulaئika carabna اctaqaduu waxay aamineen oy kaalmaysan jireen fi اlأwثaani iyo والshayaaطiin marka faariq muahiraa noo dhexeeya laba shayoo markaan iskumad ahayn baad isku qabanaysaa nimankiin wahaabiy nimankiina wahaabiyada ah hawshaas ku qasinay leeyihin waa jahli dhan kaga khaldamay waxaa la diindan inuu yahay cibaadaةu غayr ilaahay kayrkii in la caabudo oo ilaahay kayrkii la baryo oo xaq khaasoo ilaahay lahaa uunkiisa mid ka mida la siiyo kaasaa shirkiga loo jeedaa marka makhluuqa aad baryaysa ama aad ilaahay xaqiisa siinaysa ama jin ha noqdo ama geed ha noqdo ama malaa'ig ha noqdo ama nabi ha noqdo kala qaad ma laha ashkhaasta iyo suwarku macno ma laha nuxurka isku mid ma tihi mise maya araddu calaa hadi shubha sheekhu wuxuu ihi wahadihi shubh whadihi shubhaةu daaxidaة tunaadi calى صaaxibiha biاljahli hadihi shubha shubhadaani sheekh wuxuu hi habaa meesha ka maqan oo idinka go-an kolley kitaabka anugu haysto wahadihi shubhaةu daaxidaة ay waa mid bilaash ah waa midaan sal lahayn oo baailo ah tunaadi waxayna ku dhawaaqaysa ku adimaysaa calىa صaaxibiha ninkii ku hadlay ee ka soo baxday biاljahli inuu dabaal yahay oo doqon yahay aan aqoon lahayn faإn اllaha subxaanaه wa taعaalى lam yacdur ilahay uma cudur daarin man ictaqada ruuxii aaminay ama siiyey xaqu ilaahay lahaa fii ciisa calayhi salaatu wasalaam qolihii ciise baryahayay ilaahay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha walmasiix bnu maryam buu yidhi ilaahay wa tacaala ina allaha aaliu alaaa culammadu kulligood waxay isku waafaqsiyeen inay dhahaan ciisa wiilkii ilaahay ah ama ciisaaba alla sadexeeya waxaa u geeya tacdiim iyo weynayn iyo buunbuunin nabi ciise ay weynaynhayaan ma aysan rabin nabiyullaahi ciisa inay ku kufriyaan ama ay waxun ka sheegaan ama ay ku xadgudbaan heerka waxaa la gaadhay tacdiim iyo tabjiil iyo eh, ixtiraam waxaa aad uga hadlay alimaam ibnulqayim fii kitaabi iqaat lahfan waxaa ka hadlay alimaam maxamed ibraahim alwasiir fii kitaabi alcawaasim walqawaasim fi dabi can sunnati abiاlqasim mujaladka horaad wasna kaga hadlaa culummadu mutakalimiintooda iyo suniyiintooda waxay isku waafaqeen ana annasaara kufrigan gaalnimada waxay ugu dhaceen lilixtiraami waataqdiir iyo weynayn nebiyullaahi ciisa la weynaynayo weynayntii waxay oola gashay inay dhahaan waaba ka sarreeyaa maadaama dadka dhintay uu ilaahay intuu u barya soo boodi jireen oo akmaha abraska bogsiin jiray oo halkaa uu la maro waalid la'aan la dhalo hooyadii bes dhasho ruuxullah yahay kalimatullah say u wadan waxay dhaheen in allaha aaliu alaaa in allaha huwa almasiixu bnu maryam idan tacdiimkaasi ictibaar ma laha wanaag xusnu nawaaya iyo niyo wanaagga aad wado waxba kuu tarimay maadaama waxaad ku dhacday uu yahay shay daruura min addiin ood meel kaga dhacday ilahay marka uma cudurdaarin aladiina اctaqaduu fii ciisa wahwa nabiyu min alambiya marka sheekh cabdilqaadir iyo wadaad kalood lugaysan warkiiba daaye kuwii ambiyada xaq aysan lahayn siiyey nabina caabudo baa ilahay mushrikiin ku u waajibiyey inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayh aljanna marka faariqa eh, mulqa ee eh, aan ictibaar lahayn baad la timideen wey bal inuu cuurdaaray wuxuu kula hadlay nasaaro bitilka alkhitaabaati hadalladaas alqur'aaniyati qur'aaniga wa minha waxaa ka ah, ayadaha qur'aanka ee dhagaha ka raacay nasaaro yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum ahlu kitaab ha ku xadgudbina diintiinna waxaan xaq ahayn sheegina walaa taquuluu allah ila alxaq ilaahayna waxaan xaq ahayn ha u tiirinina inama almasiixu ciisa bnu maryama rasuul ullah ciisaha masiixa ciise maryama ah waa rasuulka maryamada wiilkeeda waa rasuul ilaahay wa kelimatu alqaha ilaa maryam waa kelimada ilaahay qadarigeeda kowniga ahayd ee maryama rabbi u tuuray ama ku riday ee ilaahay inuu markaas ilmaha abuuro ahaa wa ruuxu min fa aaminuu billaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa ciise iyo nebi maxamed iyo rasushuba rumeeya laakiin waa ilaah iyo waa aaliu alaa howlaha joojiya inahu man yushrik billaah faqad xarama allahu calayhi aljanna wa qaala taasi marka ambiya joojiya awliya sulxa ma haysataa ambiya ba lagu gaaloobay in laga aamina waxaysan ahayn wa qaala liman kaana yacbudu lmalaa'ika ilaahay qolyaha malaa'igta caabudi jira qoys carabeed bay ahaayeen ilahay wuxuu ka yidhi wa yowma yaxshu nabi maxamedo waxaad u sheegtaa tolka iyo dadka ku maqlahayaba maalinku ilaahay xashrin isu keeni doonaa jamiican dhammaantood caabidiintii iyo macbuudiintii oo dhan baa laisu keeni uma yaquul lilmalaa'ika malaa'igtii la caabudaya rabbi wuxuu ku odhanhayaa ahaaulaai iyaakum kaanuu yacbuduun kuwan carbeed iyo mushrikiinta maidinka idin caabudi jireen qaaluu subxaanaka anta waliyuna min duunihim bal kaanuu yacbuduuna اljin akaruhum bihi muminuun idan ilaahay subxaana wa tacaala inay malaa'ig caabudi jireen ugama cudurdaarin in ciise la caabudi jiray ugama cudurda idinkuna inaad awliye caabudaan wax cudurdaaray keeni ma jirtee shirkigaan ma ka hadhaysan mise waa maya walaa shaka waxaan muran lahayn ana ciisa calayhi الsalaam wاlmalaa'ikata afdalu min haؤulaa malaa'igta iyo ciise inay ka fadli badan yihiin min haؤulaaءi اlأwliyaai والصaalixiin intuba inay ka fadli badan dadka qaarkood moogta inta badan waxay ku khaldamaan waxyaaba aan mxuu ahaayey aan axadna ku khaldamin bay dhex fadhiisanayaan war muhiimaddu ma ahayn dhagax la caabudo muhiimaddu ma ahayn nebi la caabudo muhiimaddu ma ahayn malaa'ig la caabudo muhiimaddu waxaa weeye xaq khaasa oo ilaahay ilaha subxaanaه wa tacaala oo axad kala la siiyo axadku dooni ha noqdo makhluuq min alkhalaa'iq malag iyo jin iyo insi iyo geedo intuba ayaa markaas laga hadlaaya marka inaad ku wareegsaano awliyaan mxuu ahaaye sameey ayaan waxba kuu tari marka malaa'igta iyo ambiyada ka fadli badan min haaulaa'i alawliyaa'i wasaalixiin aladiina kuwaasoo saara ay noqdeen haaulaa'i alqabuuriyuun saara noqday haaulaai alqubuuriyin yactaqiduunahum inay caabuda hayaan ama ay aaminsan yihin rabbi u dhawaynaya ictiqaadkooda hadda meeshuu yaalla ama rabbi buu noo dhammow bay leeyihiin ama xaguu noo taray bay leeyihiin ama waa noo adeegahaya oo wayakluuna ay ku xadgudbahayaan fii sha'nihim xaalkooda maca ana rasuul allahi maca ana rasuula allahi sal ly slam aniga rasuulullahi baa ii qoran laakiin maca ana rasuula allah huwa akramu lkhalqi cala allah ayadoo weliba rasuulka ilaahay oo khalqiga kii u karaama badnaa ah ilaahay dushiisa oo u karaama badnaa wa sayidu waladi aadama aadam caruurtiisii ugaaskoodina ahaa qad naha uu ka reebay ummatahu ummadiisa an taqluwa fiihi nabi maxamedoo akram اlkhalqi ah oo intanoo dhan ka fadli badan oo malaa'igta ka fadli badan oo ambiyada ka fadli badan ayaa nabigu wuxuu diiday in lagu xadgudbo oo wuxuusan ka ahan ahayn laga sheego bal wuxuu ahaa xataa in la yar bumbuniyuu diiday an taqluwa inay ku qulowday ku xadgudubto quluwa mujaasat اlxad shaygii mashruuca ah oo xadkiisi aad dhaafiso ayaa quluwa la yidhaahdaa taqsiirkuna shayga sharciga ood ka gaasirto ood ka soka dhigto ayaa loo jeeda marka laabudda in layska ilaaliya jafaaga iyo mxuu ahaayey taqsiirkaba aljafa iyo wاlghuluwba in la iska ilaaliyo <clears throat> kama halat الnasaara nasaara say ugu xadgudubtay fii ciisa calayhi الsalaaةu wasalaam walam ymtailu aysan fartoomin nasaaro amra amra ciisa walam ymtailu sidana aysan fartoomin ma dakarahu اllah fi kitaabi اlcaziz min qowli laysa laka min almri shayء wa min qowli marka walam ytailu waxaad moodaa marka inay ummaddu u celinhayo ummadda nebi maxamed ma aynan fartoomin nabigu asagoo ka reebay inaan lagu xadgudbin siday laa taطruunii kama aطrat الnasaara fii ciisa bni maryam inama ana cabdullahi warasuuluh buu nabigu ku yidhi ha igu xadgudbina yaan la ii ammaanin la ii bumbuninin sida ay nasaaro nabi ciise ugu xadgudubtay nabigu tuu ka baqahaye ama ka digay way dhacday dacma dacathu nasaara fii nabiyihim waxkum bima shita fiihi madaxan waxtakimi ayuu yidhahdaa ninkii busayri ahaa nasaaro nabi ciise waxay ku sheegto in ka tag laakiin intaa wixii ka soo hara nabiga waxaa doonta ku sheeg buuri nasaara maxay tiri nabi ciisaa wiil ilaahay un ha dhihin buuri ile nasaare intaasay tiri amaa nabigu adduunka asagaa maamula isagaa wax kastaba haya isagaa dirya dayn leh wax kastaba nabigu u tiri buuri dac madacatu nasaara fii nabiyihim waxkum bima shita fiihi madxan waxtakimi buuri burdaha geela lagu akhriyi jiray ee guryaha lagu bulhaamin jiray waad garanaysaan mawlaya salim loo qaadi jiray iyo rabbi bilmustafa balliq maqaasidana iyo hawlo badan baa loo qaadaayo idan wuxuu leeyahay waxkum bimaa shita fiihi nabi maxamed madaxan waxtakim weliba ku garan buuri caryaa itaabta dhe buuri indhaha cadde markaa tana nabi maxamed baa adduunkan abuuray dartii baaba loo keenay asagaa kala haya asagaa adduunka o dhan kan ka haya ninkii hadal ka keena indhaha ku caddeebu laakiin iska ilaalibu inaad tidhaahda hee nebi maxamed baa wiilina intaan iska ilaaliy badabaalnimadiis markaasaa maanta la wada haya bal waxay la gaadhay inuu yidhaahdo qur-aanka nabiga mucjizaad loo siiyey ooma qalanto law naasabat aayaatuhu law naasabat aayaatu e, e, e, law naasabat aayaatuhu qadrahu cidama axya smuhu xiina yudcaa daarisa ramami buuri wuxuu leeyahay aayadaha mucjizaadka nebi maxamed la siiyey hadday u qalanta nebi maxamed fadligiisa iyo meeqaankiisa iyo sharaftiisa ay u qalanto mucjize nabiga aan munaasabayn baa la siiyey buu leehay nabiga ciise mid munaasabaa la siiyey muuse munaasab laakiin nabigu qadarkiisi iyo sharafkiisii wax ka liitaa la siiyo mucjize ah buu leehay qur-aanku ooma qalmo in nabiga mucjize looga dhigo maxaa jira axya smuhu xiina yudcaa daaris aramami bu marka muxamed la sheego dadkan dhintay baa noolaan lahaa bu haddii nabiga mucjizo ku filan la siin lahaa asaga u qalanta baajuru wuxuu yidhi marka beydkii markuu sharxaayey falam tunaasib aayaathu qadrah ay mucjizaatuhu mucjizaadka nabiga la siiyey uma qalmaan minha alqur'aan kitaabka ilaahay dhan ee kalaamullaahi ah baa nabiga u qalmin in mucjizo loo siiyo halkaasay nimanku la gaadheen baashiisay u wadeen hawshawlsalaam burdaha beyd ka mida wey oo la wado oo habeen kasta la daldalo marka magaalnimo iyo diinka baxba mise waa alla u dhawaasho low naasabat aayaatu qadrahu cidaman in axya smuhu xiina yadcaa daaris ramami almihim wixii o dhan ma aysan fartoomin intuu nabigu ka tegay dardaaran iyo mxuu ahaaye farqa gurud uu ka tegay lama qaadanin kama qaala tacaala laysa laka min almri shay maamulka nebi maxamedow waxba kuma lihid talada ninka islaami ninka diinta ka bixi ninka la hanuuni ninka loo diidi intuba annagaa hawsha ku hayna amarka maamulka iyo tadbiirka allah iskale amarka diineed waaba loo sheegay وkadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina ma kunta tadri ma اlkitaab wاliimaan walaakin jacalnaahu nuura nahdi bihi man nashaau min cibaadina taasu waa ilaahay maamuusuu ku iyo khayru kuu diray iyo risaalo wey ama hawsha adduunka maamulkiisaa shuqulkuma lihi وmin qwli وma adraaka ma ywm الdiin uma ma adraaka ma ywm الdiin ywma weye laa tamliku nafsu lnafsi شhayئa wa nakira fii siyaaq الnafyi tacum waxa ad u qaban karta ruux aadamaa lama arkaa nabi allow la yidhi aduguna uma qaban kartid nafna ma qaban karto nabi allow waxaa leeyi maxaad ka ogtahay ywm اddiin ywm اljaza wاlxisaab maxaa kala socotaa uma ma adraka waa ta'kiid iyo hadalka inuu ku dhaca lagu celceliyey uma ma adraaka ma ywm اddiin ywma laa tamliku nafsu linafsin laa tamliku nafsun waa nakara fii siyaaqisha tacumu jamiica alanfus jamiica alanfus oo dhan malaa'ig ambiyo ilaahay hayrkii oo dhanba baa soo galay linafsin haddana waa nakira fii siyaaqi shardi jamiica alanfus ayadna loo shafeeca qaadi aan wax loo taro o dhan baa soo geli kuwa wax tarahaya iyo kuwa wax loo taro o dhan baa la camimay waxtarkii usoo noqo waxtarkii oo shay-an baa asna lagu anfiyey waa nakir asna fii siyaaqi cafwan annafyi aydan kharibin maanta oo shardi baan ku hayaa waa inaad qabataan muhim jiddan wey nakira fii siyaaqi الnafyi idan jamiica alashyaa jamiic aashyaxataa kobiya laguma siin karo wax ku siin kara ma jira axad la siin karaa ma jiro aayaddu marka inta tawkiid iyo nafyi iyo cumuum uu kaga jira meel kasta waa arkaysa marka waxay dhaheen nimankan laakiin nabiga wax kastaba qaban way iman sheekh abyad wax ka tilmaami doona wاlmru yowmaidin maalinkaas lilah ilaahay baa iska leh almru asna cumuum baa ku jira waa ism mufrad ama ismu jinsi la geliye al istiqraaqiya aw mucarifu waxaad mudhada ku tal cumuum baa ku jira amar oo dhan wey taloo dhanba ywmaidin lilah intaasoo dhan oo qur-aanku dhigdhigay nabigana lagu yidhi aamusina sheeg qul laa aqul lakum cindii khaza'in اllah u sheeg bale ummadda qul laa aqul lakum cindii khaza'in اllah walaa aclamu اlغayb walaa aqul lakum inii malak he in attabicu ila ma yuuxa ilay qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ila ma sha allah nabigu gudbi baa le fariintan ummadda gaadhsii adiga waxaa ta horta isu sheeg waxaa le maya ilaahay hawlaha uu sheegay waxaa weeyaan baabu tawaaduc iyo xogow hadmu wey annagu waa diidnaa le dhan kalaan ka saaraynaa kufriyaadka nabiga lagu gelahaya ama diinta lagaga baxaya wax la qiyaasi kara ma aha ay dadku ku dhaceen wamaa xakaahu can rasuulihi iyo wuxuu ilaahay ka soo tabiyey rasuulkiisa annahu laa yamliku linafsihi nafcan walaa dara wamaa qaalahu liqaraabatii intaba lama fartoomin maxaan la fartoomin intaaso dhanba lama fartoomin intuu ilaahay celceliyey iyo nabigu wuxuu dardaaranaya uu ka tegoo dhan lama fartoomin xataa qaraabadiisi aladiina qaraas amarahu llahu rabbi uu faray biindaarihim inuu digo biqowlihi waandir cashiirataka alaqrabiin xigtadaada dhow nabi alla u digbaalay ogana dig hawshaani shirkiyaadka iyo aakhara waxa jira faqaama daaciya nabigu asagoo ummadda u lahum liqaraabatihi wa mukhaaiban la hadlaya likulli waaxidin minhum qaa'ilan isagoo leh yaa fulaan bna laa ugni canka min allahi shaya ya fulanata binti fulan ya fulanata binta fulanin laa ugni canki min allahi shay-an ya bani fulan laa ugni canku min allahi shay-an lagama dhegaysanin nabigu waa quraysh buu ka soo bilaabay wuu soo degay ilaa reer cabdilmualib faatimo safiya adeerkii cabaas wuxuu ka tegay fakhasa wacama laakiin lagama dhegaysanin waxaa nabi alla waa isku lugeyna hawshaasi annagu waa ku baryaynaa hawshaan kaa rabna waa inaad qabato fandur raximaka allah sheekhu eeg bur allaha kuu naxariistee maa waqaca waxa ka dhacay min kaiiri min hadi lumma in badanoo ummadan ka waxa ka dhacay oo min alghuluwi xadgudubka ah almanhiyi canhu layska reebay almukhaalifi gara marsan lima fii kitaab illaahi kitaabka alla wax ku jiro axkaam ah iyo wa sunnati rasuulihi kamaa yaquuluhu saaxibuulburda nin jaahilu iska ahoo adiiba nin gabayaa aftahana ayuu ahaa oo qarnigii adugu toddobaad dhintay laakiin nin caalima ah ma ahayn diintana yaqaan biitifaaqi ahli ilcilm kulligood isku raaca inuu jaahil ahaa aan aqoon diimeed lahayn sheekhulislaam ibnu taymiya istikaaadu ku tilmaamay sheekh cabdullahi bin cabdiraxmaan abaabatiin kitaabkiisa alradd cala alburda buu asnagoo kaga hadlay xataa tarjamo ma laha niman damboo suufiyo qabuuriyo mushrikiino waa dambe qarniga tobnaad iyo ko tobnaad ay yimid mooyeen xataa raggii aqraantiisa wax tarjamaysta ma laha majhuul weeye xagga marka la fiir maadaam maxaa yeele lannahu lam yakun muctabaran min ahli cilm walam lam yakun lam yucadda min talabati اlcilmi nin iska adiiba oo gabay badan oo shaaciru ahaa cayn ahaan la yaqaan laakiin aqoon aan lagu aqooni iyo mxuu ahaay alla kacabsi midnaba waxaad ku ogaanaysa waxyaaba ku dhacaba kutusaayaba muxuu yidhi ya akrama alkhalqi ma liman aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli اlxaadiث اlcamami in lam takun fi macaadi aakhidan biyadi fadla waila faqul ya zalة اlqadami walan yadiiqa rasuululahi jaahuka bida kariimu tajala bismi muntaqimi halkaasuu waday waxaadan shuqul ku lahayn buu sii kaxaynhay warkiisu war saalan ma ah wuxuu hi yaa akram alkhalqi nabi maxamed buu la hadlahaya uunka kii u karaamo badnaayo maal lii aniga ima ahaanin man duul aluudu bihi aan cuskado ama aan magan gala malihibo axadan magan galo malihi nabiguna markaad seexanaysaan buu hi ku seexda laa malja walaa manja minka ila ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalt wabinabiyika aladii arsalt waad ku seexanaysaan in najaad meel la maciinsado iyo meel la galo iyo meel la cuskado oon allakaan aysan jirin baa laydinku tababarhaya carruurta ku seexiyo ku akhriya aan laydin yidhi wama ninkana xuguya aniga abadan meel aan magan gadoon rasuulkayn ma jirto ilahay warkiisa u kaadiya ba kuuri yaa akram alkhalqi ma liman aluudu bihi ay man astaciidu waastajiiru bihi siwaaka adiga aan ka ahay waxa uu isdaba dhigay nafyi iyo istinaa isdaba yaal waa xasri wax ka baxaya ma jiro ama waa gaayatun fi lcumuumi watansiis cinda xuluuli اlxaadii dhib markuu yimaado xaadii markuu soo dega alcamami oo weyn oo dadka wada gaadha dhibaato weyn oo dadka wada gaadha markay dhacdo meeshaan cid sidan u caran oon rasuulka ilahi cid kale ma ah waa istiaaa maa bacda istiaaa oo weliba laga anfiyey ilaahay wa tacaala in loo cararo oo laga anfiyey axad kale oo kale nabi maxamed keligii baa markaa dhibkaasi qaadi kara wuxuu kale yidhi mxuu ahay in takun fii macaadi aakhidan biyadii fadlan wailaa faqul ya zallat alqadam aakhare marka latadadan gacanta i qabnin oo intaad kaxaysa janno aadan juq isiinin waan la soco nabi maxamed hawsha ayada wailaa fa ana haalikun warkiisu gebagabadu intaas in takun fii macaadi aakhidan biyadii fadlan wailaa faqul ya zallat alqadami walan yadiiqa rasuululahi jaahuka bidi lkariim mutajala bismi muntaqiminbu markii ilaahay maalinka qiyaame xanaaqo oo ilan kariim buu rabbi ahaayo uu muntaqim noqdo u aargoosanayo maalinka ayadaa meelaan kaa macinsado ku dhagoon ku badbaada kaa waayi mahayabu qololka waaweyn kuu furan dadka aad ku badbaadiso yaa mid ka galhayaaba anugu ilaahay marka muntaqibku doon ha noqdo cidduu ha kala jabiyo wuxuu doon kala fiiqo allay u taallaa buuri laakiin anugu meelaan kaa cidhisan helahayaa walan yadiiqa rasuululahi jaahuka bi ida alkariimu tajallaa bismi muntaqimi bu maxaa jira faina lii minhu dimatan bitasmiyatii muxamadan wahuwa awfu lkhalqi bidammi bu maxaa oga heli maxamed albusayri baa laydhaha nabi maxamed nabi maxamed buu ahaa magacaan samayn ka nahay buur magacaan waa inuu waxtara buur hadduu waxtari waayo nabi maxamed waa asaga u taallaa gubataa magaciisa buur faina lii <laughs> minhu dimatan bitasmiyati bur muxamadan wahwa awfu lkhalqi bidamami ballan iyo axad axad oofiya nabi maxamed oo ugu fiican buuri maxamed waxaa laygu bixiyey aakhara naar inaad nas arag marka magacan maxamedkee nabiga aan ku sameeyo waa inuu wax tar haddii kale asaga u taalaaba nabi maxamed ninkaan nin waalan wey nin miir qaba ma aha wa maca daalik kufriyaadkii iyo shirkiyaadkii uu ka tegay iyo gaalnimada uu ku hadlaasoo ku hadaaqay niman baa alle ugu dhawaanoo ku caabudiba oo waxaa la odhan jiray geela lagu akhriyo burdo lagu dhammeeyo waxaa weeye waa badan hayaa kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii yaa waxaan xustaa niman reer gawsalo oo qaraabo weliba ilma adeero walaalo ah oo geel isku haystay xerada intii oodii la kala jiiday waaga dambe wa ishabaarano laba saaxir ba ahay midna inaha laga soo tuuray midna carabkaa ka soo dhacay way sixireen niman dhib badan bay ahay yaan guri iskugu nimid meel lagu dhintay baan iskugu nimid nin baa intuu istaagay buu geela xerhiisa oodibu aggaa gey midna agu geeyey oodibuu fogeeyey halay hor imana meesha ku xaroonhay marka burdu ku dhameeyo meesha war ka daabaan aniyo mid ina xaaji cabdil odhan jira waan ka daa maalinkai wax nagu dhacwaaba la ogaaba xataa meeshii zabtay ducadii baana laga fiijiy geed cidlaantiina la geeyey baa la yidhi meeshaa shaha ku caba ama hawshan ka bax guriga lagu akriya waa barokooba geela lagu akriya waa tarmaa islaanta dhalaweyda lagu afuufo markaasay wiil bilaabaysaa warkoodu saasooba ahba burdaa la yidhahdaa intaan munaaqibkaba la gaadhin ninkaani warkiisa war cad wey waxaana marka ummadiisii ilaahay ugu dhawaan oo ay leeyihiin rabbian ugu dhawaanayna marka gaalo madax waaweyn weeye kullugoyne kuwaani ama asagu wuxuu ku dhinta war ooma hayna hadduu ka toobad keenayna waxaa weeya hadee ilaahay buu subxaanaه wa tacaala mudan yahay waxaan hadduu ku dhintayna aima dacwa najdiya waxay dhaheen asaga xaalkiisa warmayna aan ka leexan waxba taasi waxaa weeyaan waa waddadii tooska laga le ninkan waxa hadduu ku dhinta waa mushrik dhintay wey waxaan isagoo aaminsan hadduu ku dhintay busayri gaal dhintay weeye murtad haddiise uu ka toobad keenay oo ay khaatimo wanaagsan u dambaysay haddee muslim toobad keenay wey warku waa iska kooban yahay ya asagu wuxuu leeya kitaabkiisa fatxu rabbani risaalada mujilladka koobaad ku jirta buu kaga hadla qadiyadda busayr halkaa ka akhriya marka waxaa dhici karta buu leeyahay annaga masiirkiisa war umayna laakiin waagi dambe inuu toobad keenoo wanaagsanaaday waxaasna waa qiilqiil wey luuqluuq wey ninkan waxaan ma ku dhinta mise hadduu ku dhinta kaafir dhintay wey hadduu ka toobad keenay haddee fa intaaba wa aqaamu salaa fa ikhwaanakum fi ddiin wey qur-aan waa sidaas laakiin adiga kuma qasbanid ruux horeo ku dhaafay caaqibadiis inaad ka hadasho wax ku saaran ma ah laakiin waxaana saaran waxaan ku hadlay inaan ummadda u caddayn inay gaalnimii diin la'aan tahay ama asaga xukumkiisu haddii wuxuu qaadan wuxuu ahaabuu markaasi ku xugum yahay aqsamtu bilqamar lmunshii ina lahu min qalbihi nisbatu mabruat alqasmi abyaad badan baa hoosta uu ku qoraya shaarixu laakiin idinku iska inahaasaa ka mida waxaa tiisan loo yaqaana eh, hamziyada ee eh, hadda uu sharxay ibn xajar alhaytami kayfa tarqa ruqyaka alambiyaa oo lagu qaadi jiray rabbi salli ka bilaaban jirta jir afan rabbi salli loo qaadi jiray waxaa ka markuu soo wado oo nabiga alamaan alamaan uu ka soo hadlo ay wuxuu leeyahay haadihi cilati wa anta abiibi laysa yakfa calayka fi qalbi da intuu ka hadlo dunuubbaa i baabi'isay kana waxaana igu dhacay balaayaa i qabsatay idan dhibkayga waan sheegtay nabi maxamedow daawe buu leeyahay haadihi cilatii waanta abiibii laysa yakfa calayka fi qalbi daau rabi sali baa daba taallahade oo lamarqaami fooxi baa shidan shaahi baa socda gabdhihi baa masxarada haya meesha khayrka ka dhacay ku leeyihiin adduunka maba dhicinba asna wuxuu leeyahay haadihi cilatii nabi maxamedow dhibkayga anugu waa sheegtay wa anta abiibi daaweeyuhuna waa adiga maxaa jira laysa yakfa calayka fi qalbi daa qalbiga xanuun ku jira kaama qarsoona bu warma ilaahay baa callaam اlhuyuub oo caalim bidaati suduur mise nebi maxamed baa qulubta wax ku jiro og laysa yakfa calayka fi qalbi da waa nafyi wax kaaga qarsoomi kara qalbi ma jiraan bu sidiisuba iskadaa wax bannaan yaalle feedhahan iyo saableyda waxa ku jira wax kama qarsoomi karaan ba nabi maxamedo marka cudurkay ahya waad og tahay aabad dhimati waa hore daawey bu yidhi dhinkan marka nabi maxamed ma ilaah buu ka aaminsan yahay mise rasuul buu ka aaminsan yahay iyo addoon yaan been isu sheegin ibn xajar alhaytami intuu dabcan inuu wareejiyo oo ta'wiiliya naftu ka baxa laba saddex saddex waraaqood buu kaga hadlay beydka inuu wareejiyo kuwo ka weynoo kalea ku jira gaalnimo lala luuqi kare waxay tahay baa la sheegaa waxaan waa gaalnimo ninkii ku dhacay hadduu ku dhintana waa ku gaaloobay haddii muxuu ahaayey uu ka toobad keenaha dee toobada xukumkeedii buu leeyahay sulayman ibn daud ibnu jirjiis baa wuxuu usoo durdaara sheekh cabdallah ibn abdiraxmaan babatin kitaabkiisa taasisu taqdiis fii e, kashfi shubahaati daawuud ibn jirjiis markuu soo waday buu i markuu u dambaysay meel adag buu soo galay asagoo gaalnimada cad difaacaya buu i waqad kafara bihadi dacwa bu marka intaaso dhan ma difaaci karre sheegashadan uu sheegtay nebi maxamed adduunka inuu maamulo wa ana lahu tasarufan fi اlkowni watadbiir wuxuu hi waa kufri waqad kafara bihadi dacwa culammadu ibnu sina oon waxyaabaha noocaasa ku dhicin oon halkaaba gaadhin bay takfiiriyeen ibnu carabi bay takfiiriyeen faraawi bay takfiiriyeen raazi bay takfiiriyeen yacni ninku gaalnimaha hadduu dhaco ama caalim ha noqdo ama jaahil ha noqdo xukumkeeda u qaadanaya haddaan maanic sharciga usan jirin xukumkeedaa la taabsay wadaaddaha xanaafeed bu anagii shalay soo maray intay gabar u fadwadeen u sallaxeen inay ridoodo in ayaguna muxuu ahaayey si fiican loogu sallaxay gaalnimadoo leidinku gaalaatiin idinkaaba kafara ah ibnu qayim bu wuxuu leeyahay ninkii fatwooday iyo wiilka iyo islaantuba gaalo wey asagoo ilaam waaqiciinka hawshaasi ha laska ila gaalnimo ninkay ka baxdo baashu ma aha beerka jecel xaydha jecel anaa in adeera iyo kanaa qaraabe iyo waa wadaad koofiyad weyn iyo gaalnimo ninka taabto way taabanaysa ha la iska ilaaliya baashan in laga agbaxo fandur fiili buu sheekhu beyd ku tacliiqinayahay kayfa